bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada kule waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho samaqal wanagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad ee sanadka cusub laba falaatanka waana maalin arbaca barnaamijka waxaynu ku egi doonaa qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada hilbaa gobolka banaadir oo meel xiise badan maraya jubbaland oo guushii ugu horeysay ayay hantiyeen maalintii shalay aheed waxay garaaceen xulka maamulka hirshabeelle sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulamada jira subarkaabka ayaa la ciyaari doonaa spain real madrid ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta atleetika madrid caawa markii la gaaro tobanka habeennimo sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda anvil stadium iyaguna waxa ay ku soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta fulham caawa kuwii tobanka habeennimo waxay doonayaan inay markaa ka faa'iidaystaan kooxda kubadda cagta chelsia ah oo iyagu guuldaro xanuun badan kala kulmay kooxda kubadda cagta midlas baraa hal gooli waxba chelsea ah kulanka soo socda ayay rajeynaysaa inay kambaak ay ku sameyso kooxda midlas baraa lagu magacaabo sidoo kaleeto saaxibada waxaynu eegi doonaa koba itaaliya kuwa atrafinaalihiisii ayaa la ciyaari doonaa roma ilaasi wada ciyaari doonaa halka milan iyaguna ay soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta waa atlanta suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa saaxiibada kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha idaacadda heridio kulbiye waa hagi dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana tartanka maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir ayaa meel xiise badan maraya Eh, kulamo xiise badan ayaa la ciyaaray eh, markaynu eegno jubbaland ayaa guushii ugu horeysay waxay ka gaareen xulka maamulka hirshabelle hirshabeelle iyagu waxay doonayeen inay garaacaan eh, maamulka ama ciyaartooyda maamulka jubaland laakiin midaasi ma aysan u suurtagelin jubbaland guushii ay gaareen waxay ka dhigan tahay in hadda tartanka uu furan yahay dhanka wareega gurubyada oo waxaa leeyahay keliya gobolka banaadir ayaa soo gudbay oo xaqiijiyay wareega xiga ama dabcan eh, markaynu eegno maadama lix dhibcood ay leedahay hadaba markaynu eegno jubaland iyo weliba maamulka hirshabelle ma ciyaartoyda maamulka hirshabelle kulan xiise badan ayay kusoo bandhigeen garoonka towlada ciyaaraha eh, markii aynu eegno magaalada muqdisho hadaba waxaa aada loo amaanaya macalinka eh, macalin cabdiqaadir cabdulaahi oo ah macalinka cusub ee xulka maamulka jubaland macalinkan kulinkii ugu horreeyey ayuu ciyaaray Eh, markeed aad eegtana kulankiisi waa uu badiyey marka taa oo ka dhigan in jubbaland weli ay tartanka ku jiraan jubbaland tartanka ku jiraan eh, kulanka soo socdana waxay u tahay kulan sida fiinaal camal ah la ciyaari doonaan xulka gobolka banaadir oo tartankan ku guuleystay markii ugu dambeysay difaacanayana marka waxay garaaceen gobolka banaadir hirshabeelle aan idhaahday xulka maamulka ee eh, galmudug iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle ay barbare la galeen marka jubbaland haddii ay garaaci doonaan haddii kale waynu arki laakiin kulan xiise badan oo sida finalka camal ah ayaynu arki doonaa ama daawan doonaa hadduu ebi idmo markaynu eegno eh, gool kowaad eh, ciyaartooyda jubaland waxay ahaayeen kuwa aad u khatar badna iyaga ayaa bilaabay eh, jubbaland ayaa bilowday gool kowaad kadibna isla iyaga ayaa dabcan labeeyey marka waxaa aada loo amaanay ciyaaryahaanada jubaland sida ciidaanka lagu magacaabo maxamed yuusuf sidoo kale cabdinaasir cusubow waa ciyaaryahan aad u khatar badan marka bakar xataa aad ayaa loo amaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo lambarka toddobiyo tobanaad lambarkii lix iyo ninka lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed sidoo kaleeto aad ayaa loo amaanaya ninka afar iyo tobanka wata ninka la yihahdo maxamed cabdi ciyaaryahankaasi waa ciyaaryahan cajiiba markaa sidoo kale ninka lagu magacaabo lambardiyeeshaha ama lambarka tobanaad ninka la yihahdo cabdifatax siyaad waa ciyaaryahaan markaa isagana aad u khatar badan oo ciyaartii wax badan hayay marka lambarka toddobaad xataa inaba caadi maaha ninka la yihahdo weli axmed sidoo kale lambarka lixaad maxamed cabdiraxiin marka lambarka shanaad difaaca ciise cabdulaahi inaba caadi maaha wiilka isagana aadaday ugu wacdareeyey sidoo kale lambarka saddexaad ninka lagu magacaabo eh, haruun marka isaguna wacyiryahan cajiiba marka golhay jacfar isaguna aadaday loo ammaanaya golkiibarka koowaad ee xulka ciyaartooyda maamulka jubbaland laba gool ayay ku garaaceen marka jubbaland waxaa loogu bartay iyagu inay dabcan kambaga eh, lagu sameeyo sida kulankii ugu dambeeyey eh, dabcan sida kulankii koonfur galbeed soomaaliya kambaga lagu sameeyey kulankii galmudug laakiin kulanka way diideen waxay dhaheen comeback maalin mar walba socmayso marka eh, labada gool ay ku badiyeen shabaqa ayay ilaashadeen xataa ciyaarta markay sideetan iyo dhowr daqiiq markay maraysa ridkaal ay qaateen eh, toddoba daqiiq lagu daray ilaa toban daqiiqo oo xagga ah toddoba iyo toban daqiiqo iyagoo dabcan ridkaar qaba marka waxaa leeyahay falsafadda ee eh, macalinka cabdiqaadir ama macalin cabdiqaadir cabdulaahi way shaqaysay waa macalin aad iyo aad u khatar badan oo wax badan ka bedelay eh, ciyaartooyda eh, maamulka eh, jubaland madaxweynaha jubaland ayaa ugu hambaliyeeyey ciyaartooydiisa guushii weyneed ee ka gaareen maamulka hirshabeelle marka tani waxay ka dhigan tahay in hadda tartanka uu furan yahay marka hirshabeelle ciyaartooydooda way dadaaleen macalin cabaas waa u dadaalay isbedelo badan ayuu sameeyey marka laakiin fursadii u badnaa ay khasaariyeen ciyaaryahaanada marka golahay xasan nuur xataa isaga waxtaba uu dadaalay ninka lagu magacaabo cadaawe lambarka toddobaad oo ninka la yihahdo cadaawe cali isagana waa uu dadaalay wax badan ayuu sameeyey laakiin fursadihii ayay dayaceen marka tani hadda waxay ka dhigan tahay in hadda xulka maamulka gobolka banaadir lix dhibcood ay leeyihiin hirshabeelna afar dhibcood ay leeyihiin hal gool ay ka sareeyaan galmudug galmudugna ay leeyihiin afar dhibcood koonfur galbeed soomaaliya saddex dhibcood maamulka jubbaland saddex dhibcood marka gobolka banaadir markii laga reebo inta kale waxa weyaan rajadoodii waxay ku xiran tahay kulmada soo socda hirshabeelle iyagu maxay u baahan tahay gobolka banaadir iyo gulax dhibcood u baahan yihiin iska laakiin hirshabelle waxay u baahan tahay qodob koowaad waa in hirshabelle kulanka soo socda markaa ay badiyaan ama barbara helaan ama haddii kale waa in gobolka banaadir kulanka jubbaland uu la ciyaarayo ay rajeeyaan gobolka banaadir inay guul gahaarto oo dabcan haddii gobolka banaadir ay garaacdo kulanka xiga ee jubaland waxaa fursad u tahay koonfur galbeed soomaaliya galmudug fursad ay u tahay hirshabeellena fursad ay u tahay laakiin maalinta jimcaha galmudug iyo waliba koonfur galbeed soomaaliya ayaa horeeya oo ciyaari doona marka labadan kooxood galmudug iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed soomaaliya iyagu laba kulan ayay ciyaareen laba kulan ayaa baaq waa marka kulanka xiga hadii koonfur galbeed soomaaliya ay badiyaan xataa kaalinta koowaad ayay usoo gudbi karayaan oo kaalinta koowaad ay ka gaari karayaan banaadir maadaama kulan kaleet uu baaqi noqon doono marka fursadda ugu fiican markii laga soo tagay banaadir koonfur galbeed soomaaliya ayaa haysta sababteeta koonfur galbeed laba kulan ayaa baaqi u ah laba kulan ayay ciyaari doontaa waxay la ciyaari doontaa hirshabeelle waxay la ciyaari doontaa galmudug marka kulanka galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya haddii galmudug ay badiso way soo gudbi doontaa haddii koonfur galbeed soomaaliya way soo gudbi doontaa haddii barbare ay galaanna hirshabeelle ay badiso sidoo kaleetna jubbaland ay badiso marka taa waxay ka dhigan in koonfur galbeed soomaaliya Eh, hal kulan usii baaqi u ahaan doona kulankaasina kulanka hirshabelle ayaa la arki doonaa marka fursadda ugu fiican waa banaadir hirshabelle fursad ayay haystaa galmudug fursad haystaan koonfur galbeed fursad ayay haystaan xataa maamulka jubbaland iyagoo xataa fursad fiican ayay haystaan oo ay wareega samafiinaalaha ay usoo gudbi karayaan inkastoo saddex dhibcood ay leeyihiin keliya hal kulan baaqi u noqon doono marka waa qiimeyn doonaa kulanka jubbaland iyo gobolka banaadir udhexeeya kulanka galmudug iyo aniraada kulanka galmudug iyo weliba koonfur galbeed soomaalina waa kulan markaasi la wada eegayo laakiin markaynu eegno hirshabelle xil ciyaareedkan waxaa leeyahay eh, labadii kulan ama saddexdii kulan ay ciyaareen weli ma aysan badin marka markii laga reebo kulankii banaadir oo saddexda dhibcood la siiyey hirshabelle waxaa leeyahy tarsankan hal gool ayay ka dhaliyeen halka goolna waxay ka dhaliyeen galmudug xilli dambe goolka barbaraha ilaa hadda lama haya leeyahay oo halkaasi eh, dabcan ayay halkaa gool ay tartanka ka dhalayeen marka laga reebo saddexda dhibcood la siiyey saddexda gool laakiin hirshabel waxaa leeyahay waa in wadada gulaha kusoo laabataa marka hirshabel laakiin fursad ay haystaan waynu arki doonaa kooxda sidaan camal ayaa leeyahay oo dabcan eh, ku bilaabataa guuldarooyin koley iyaga iyo jubbaland waxaa leeyahay sanadkan amay mucjiso ay sameyn karayaan oo ay dabcan laleeyahay amay finalka isugu yimaadaan laakiin koley waynu arki doonaa sanadkan banaadir way khatar badan tahay hirshabeelle sidoo kale galmudug sidoo kale koofur galbeed sidoo kale jubaland sidoo kale marka markii ugu dambeysana waxaa fiinaal yimid eh, ciyaartooyda gobolka banaadir iyo waliba ciyaartooda galmudug galmudug ayaa tartanka laga qaaday banaadir ayaa ku guuleysatay marka jubbaland iyaguna tartankan ay ku guuleysteen inta aysan ku guuleysan gobolka banaadir marka waynu arki doonaa waxaa leeyahay eh, waxaa dabcan la saadaalinayaa gobolka banaadir inay yihiin sanadkan koox aada u khatar badan marka waynu arki doonaa hadii final ay imaan karayaan marka finalka markii laga soo tago somafinalka ayaa lais heli doonaa oo kulamo xiiso badan la ciyaari doonaa marka eh, gruubkan kaliya waxaa loogu baahan yahay afar kooxood ama banaadir ama hirshabelle ama galmudug ama koonfur galbeed soomaaliya jubbaland hadday harto ama hadii jubaland ay soo baxdo koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo banaadir marka afartan shantan waxaa loogu baahanya keliya hal koox inay soo gudubto waynu arki doonaa haddii ay soo gudubto eh, kooxaha afarta kooxood midkooda marka waynu arki doonaa eh, shalay waxyaabaha aadka loo hadalhayay dhegeystayaal waxaa ka ah wiil oo baraha bulshada qabsaday kaasi oo dabcan kasoo booday garoonka eh, stadium muqdisho ama garoonka towlada ciyaaraha lagu naaneyso ayaa dabcan eh, wiilkaasi ayaa baraha bulshada qabsaday kadib markii eh, garoonka uu meel dhinaca kaga soo booday kadibna la qabtay ciidanka eh, garoonka ay baareen kadibna ay weydiiyeen sababta ku kaliftay inuu yimaado garoonka muqdisho wuxuu yidhi waxaan doonaya inaan oo aan waalidkaygii lacagta yar halka aan ka hel u dhiibo kadib baraha bulshada ayaa lagu faafiyey durba gudoomiyaha xiriirka soomaaliya ee kubadda cagta cali eh, cabdi maxamed cali shiin ayaa dabcan eh, kafaalo qaaday waxbarashada wiilka daadayar ee lagu magacaabo eh, somow isaaq muumin oo ahaa wiil yar oo caseeye ah oo markaa dabcan ku sugnaa garoonka tuulada ciyaaraha marka wiilka ayaa baraha bulshada aad iyaad u qabsaday marka tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir meel fiican ayuu marayaa sanadkanna lama saadaalin karayo cidda ku guuleysan doonta tartankan xiisaha badan ee maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir dhegeystayaal dhanka kalena haddiinu eegno ciyaaraha dunida kooxda kubada cagta chelsea ayaa aad loo hadalhayaa kadib guushii ama guuldaradii xanuunka badan ee kala kulmeen kooxda serbida ka ciyaarta ama kooxda jambishibka ka ciyaarta ee midlasbara waxaa la garaacay lugta koowaad ee samafinalka kooxda kubadda cagta chelsea marka chelsea waxaa leeyahay sanadkan dabcan ilaa sanadkii hore afar labaatanka iyo sanadkan waa sanadkii saddex labaatanka iyo waxaa leeyahy inta udhexeysay soddon jeer ayaa la gaadhaca oo ka dhigan in guuldaradii ugu badneed taariikhda ay soo gaartay hal season marka markaynu eegno ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta midlasbara waxay ahaayeen ciyaaryahaano kuwa aada u khatar badan oo waxaweyaan garoonkooda eh, ku wacdareenayeen xalay eh, ciyaarta markay maraysay soddon daqiiqo ciyaaryahanka lagu magacaabo hagney ayaa dabcan dhaliyay goolka eh, waa goolka koowaad kadibna goolkaasi ayaa loogu dhameeyey kooxda kubadda cagta jelesia marka jelesia fursad way ka faadeysan waayeen xataa goolka barbaraha way keeni waayeen bolmasiijinka ama kubadda heysashada boqolkiiba way fiicnaayeen laakiin hadii kubadda cagta lagaa qaato saddexda dhibcood ama lagaa badiyo waxa weeyaan bolmasiijinka iyo kubadda heysashada wax ay ku tiraysa malahan lix koorna ay ku tuureen mid lasbara marka dhammaan shoodadka toddobiiyo shood ay ku tuureen halka shan shood ay tuureen mid lasbara marka goolkiibarka kooxda midlasbara waa uu dadaalay shan gool oo markaa loo malin karaya ayuu ka safgareeyey ciyaartooyda qeybta weerarka uga ciyaarta kooxda kubadda cagta chelsea marka waxaad arkaysaa xataa baasaskii ugu badnaa inay sameeyeen todoba boqol baas lix shan baas ayay kombileed gareeyeen oo ay dhamaystireen marka tani waxay ka dhigan in kooxda kubadda cagta chelsea la garaacay xalay waxaa lagu maadeysanayay ninka lagu magacaabo col belmer inkastoo col belmer uu yahay mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta chelsea laakiin waxaad arkaysaa xalay weeraan saddex fursad afar fursadood ayuu ku qabeystay ayaa leeyahay eh, xil ciyaareedkan sideed gool ayuu dhaliyey todoba goolna waa wacaawiyey marka dhammaan tartamada idil u ciyaaray kooxda col belmer waxaa leeyahay xalay isaga ayaa ka dambeeyey in kooxda chelsea ay guuldaro kala kulanto kooxda yar ee midlasbara laakiin murisha bugentin waxaa leeyahay sababta ka dambeysa maxay tahay oo aad keedka u gelisay oo taageerayaasha isweydiinaya ninka lagu armando baroqo sababta tahay baroqa ciidaanka lagu magacaabo kulankii ugu dambeeyey kooxda jelsia ay ciyaareen koobka f kaabka isaga ayaa goolasha dhaliyay marka mid kamida ah goolasha isaga ayaa bilaabay marka form ayuu ku jiray laakiin keedka ayaa lagu tuuray col belmer ayuu ciyaarsiiyey dooqa lambarka sagaalaad marka ciyaaryaankan col belmer wuxuu ku fiican yahay markii uu ciyaarayo qeybta dhexe dhaxda marka laakiin waxaa leeyahay col belmer isagu kuma fiicna lambarka sagaalaad marka fursado badan ayuu ku qabeystay waxay ku fiicneed leeyahay armando broqo in kulanka lagu soo bilaabo col belmerna qeybta booska nuni madweke uu ciyaaro marka broqow iyo weliba ninka lagu magacaabo col belmer iyo starlin way inuu weerar kusoo bilaabo halka uu kusoo bilaabo col belmer ee lambarka sagaalaad marka garab inuu u wada ayay ayaa leeyahay ninka eh, mrusia burgentino qaladaadkaasi u sameeyey haddaba ciyaarta markaa soo dhamaatay kadib mrusia burgentino ayaa dabcan eh, taageeryaasha la hadlay wuxuu leeyahay weli kulan ayaa noo baaqaya sagaashan daqiiqa ayaa inoo dhiman waa in taageerayaasha xaaladday dejiyaan ayuu yidhi marka waynu arki doona chelsea kulanka soo socda hadii badin doonto laakiin lugta koowaad waa la garaacay mid lasbara ayaana guul weyn ka gaartay waxaana aad iyo loo amaanaya tababaraha kooxda kubada cagta mid lasbar tobabarahan waa tobabare aad u khatar badan waana ninka lagu magacaabo michel carig mid kamid ah ciyaaryahanadii ugu khatarta baday taarikhda soo martay kooxda kubadda cagta manchester marka manchester waxaa leeyahay haddii xataa ay ceeriyaan ninka lagu magacaabo tanhaag waxaa u jooga ninka la yiraahdo michel carig marka michel carig waxa weeyaan waa macalin aada u khatar badan sanad qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta midlasbara haddaba kooxda kubadda cagta midlasbara waxaa leeyahay Eh, labada kun iyo waxay sameysay hadda ma sameyn kartaa labada waa markii ugu dambeysay ee koobkan ay ku guuleysteen marka kooxda bolton ayayna ka qaadeen sagaal labaatankii februaayo labada kun iyo laba gool iyo hal koobkan ay ku guuleysteen marka waynu arki doonaa sanadkaasina waxa ay samafiinaal ay ku garaaceen naadiga arsenal hal gool iyo waxba eh, garoonkooda arsenal ay kaga hormareen kadibna garoonkooda ay ku garaaceen Eh, lugdgood waxaa lagu ciyaaraya garoonka arsenal imaaratis waxay ahayd kulan hal gooli waxba lagu garacay wareega labaadna waxay garaaceen arsenal laba gooli hal marka waxaa leeyahay sanadkii labada kun iyo waxay sameeyeen hadda ma sameyn karaan kooxda kubadda cagta midlasbara inkastoo midlasbara hadii ay xataa ay kasoo gudubto chelsea eh, la saadaalinayo in liverpool ay dabcan finaalka ay imaan karayaan waynu arki doonaa eh, fulham waa koox khatar badan oo aada u dhib badan waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta liverpool iyo hataa caawa taa kaloo dhigi doono haddiinu eegdana kulamada kale jira liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham awa koo iyo tobanka habeenimo garoonkooda anfield stadium ayaynu kusoo dhaweyn doonaa laakiin liverpool eh, xidigo muhiim ayaa ah ka dhaawacan sida ciidiyaanka mow saalax oo ka maqnaan doona oo koobka qaramada qaarada africa jira matib oo inta ka dhima xilli maqnaan doona water indu oo isaguna sidoo kaleta maqnaan doona oo la saadaalinayo waxaa weeyaan isagu februaayo shan iyo tobankeeda inuu soo laaban doono maadaama uu ku maqan yahay asia asia cab ama koobka ee asia ee dabcan sida yuroga camal ah. alexander arnold isaguna dhaawac weeyaan ayaa leeyahay marka kanote ninka lagu magacaabo tesimikas isagoo xataa dhaawac sobaslai sidoo kale marka liverpool marka doona caawa haddii ay garaaci doonto kooxda cagta fulham halka laakiin fulham xataa xidigo muhiim ah ka dhaawac ee ka maqnaan doonaan sida ninka lagu magacaabo gubi oo wadankiisa ku mateli doona koobka qaramada qaaradda africa marka Eh, kulan xiiso badan ayaa caawa liverpool ay garoonkooda kusoo dhawaan doontaa marka waynu arki doonaa marco zilfa weliba yordan colob ayaa iswajahaya jordan colob caawa wuxuu doonaya inuu guul gaaro maadaama kulanka xiga fulham garoonkooda lagu ciyaari doono markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta fulham garoonkan filiisaday inay soo booqato waxay xilli ciyaareedkii hore saddexdii disembar labada kun markaasina kooxda eh, liverpool ayaa afar gool iyo saddex ku garaacday fulham Eh, xilli dambe ayaa water indu gool ka dhaliyey barbaraha kadibna eh, ninka lagu magacaabo alexander arnold ayaa ciyaartaasi afareeyey marka waynu arki doona caawa fulham iyagu ay guul ka gaari doonaan waxay garaaceen arsenal eh, shantii january todobaadkii hore waxay ku garaaceen kooxda kubada cagta arsenal ay garaaceen weyaan kooiyo soddonkii december sanadka inta uusan dhalan kahor laba gool iyo hal marka ninka lagu magacaabo real jimanes ayaa aad iyaad u wacdareynaya marka jimanes wuxuu doonayaa inuu markaasi dabcan uu goolasha u dhaliyo wuxuu ka dhaliyay arsenal wuxuu ka dhaliyay westerham wuxuu ka dhaliyay newton forest marka kulmadii ugu dambeeyey waa uu wacdareynaya ninka lagu magacaabo real jimanes haddaba shaxda eh, fulham ay ku ciyaari karto waa real jimanes william sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo robirid alkis wobi oo kulankaa laleeyahay wuu maqnaan doonaa laakiin waynu arki doonaa Eh, ninka lagu magacaabo tam carney balhinaha oo ay doondoonayeen eh, ninka lagu magacaabo anter robertson oo xataa liverpool doonaya inuu ku biiro marka ciyaaryahaano khatar badan ayaa jira halkaana waxaa jira golahayihii hore kooxa kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo bernardo leno marka isaguna eh, wuxuu diyaar u yahay caawa inuu markaasi wacdareeyo marka liverpool waxay doonaysaa inay kulanka ay guulgaarto liverpool kulanka ugu dambeysay arsenal ayaa garaacday waxa ay dabcan ay ku garaaceen laba gooli waxba eh, luis dias ayaa laleeyahay dabcan eh, wuxuu doonayaa in eh, uu muhiimad gaar ah uu siiyo kulanka caawa marka waxaa la saadaalinayaa ninka lagu magacaabo luis dias ayaa lagu soo bilaabi doonaa darwinonis godi gagbo hervy oliot macalister cartijones joe gomes ninka lagu magacaabo jorel guanza conate alexander arnow iyo weliba ninka lagu magacaabo alison arnold ma ciyaari doona marka laakiin booskiisii waynu arki doonaa ciddii ciyaari doonta marka waynu arki doonaa caawa liverpool hadii ay guul gaari doonaan haddiinu eegnana dhegeystayaal kooxda kubadda cagta real madrid iyaguna waxay ciyaari doonaan koobka samafiinaalaha subar kaabka real madrid waxay dooneysaa in finaalka ay usoo gudubto marka koobkan waxay doonayaan inay dabcan ka qaadaan barcelona ama usasuna ama atletic madrid marka midkood ayaa samafiinaal ama finaal u gudbi doonaa haddaba kooxda kubadda cagta marengeyska ciyaaryahaan muhiim ayaa ka dhaawacan sida alaaba tubadkatuwa faaskiisi weliba melataw halka sidoo kaleetana kooxda leedka madrid ay ka dhaawacan yihiin ciyaaryahaano muhiima marka sida ciyaaryaanka lagu magacaabo thomas lemer hadaba atletic madrid weliba kooxda kubadda madrid kulamadii ugu dambeysay kulankii ugu dambeysay saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda madrid markii la ciyaareysay kooxda atletic madrid ee horyaalka la liigaha markaynu eegna saddexdii kun ugu dambeysay shantii kun ugu dambeysay laba jeer waxaa badisay kooxda kubadda madrid halka laba jeerna real madrid hal kulan barbare la galay marka waxaynu arki doonaa markii ugu dambeysana dabcan labadan kooxood wada ciyaaraan waxay ahayd xil ciyaareedkii hore afar labaatanka september labada kun saddex labaatanka saddex gooli hal lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee marengeska real waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay keba meled ninka lagu magacaabo ferlamende rodriger nacho sidoo kale dani carvahal jomeni iyo federigo valverdi iyo tony corjod belgham rodrigo ilwanin kala magacaabo venicias gia halkaa sidoo kaleetna atletic madrid ciyaaryahaana khatar badan haystaan sida alfaro morata anton crisman lorent cokey dewbawl markaa sida ciyaaryahanka lagu magacaabo hormoso ninka lagu magacaabo axel wetzel gemenes waa ninka lagu magacaabo gemenes weeyaan marka molino iyo weliba jo ninka magacaabo jan oblak marka kulankaa diyaar ayuu u yahay ninka ugu khatarta badan kooxda cagta atletic madrid waa ninka la yidhaahdo eh, anton crisman xilli ciyaareedkan lix toban gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa uu caawiyey lix iyo labaatan kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadu idil halka kooxda kubadda cagta marangeyskana ciyaaryahanka ugu khatarta badan uu yahay ninka lagu magacaabo george bellingham xilli ciyaareedkan toddobiyo gool ayuu siiyey marangeyska shan goolna waa uu siiyey oo caawina labaiyo kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee real madrid marka george bellingham wuxuu doonayaa in final uu ka caawiyo kooxdiisa marengeyska inuu gaarsiiyo marka sanadkan sanad qurux baday u ahaan doontaa marengeyska haddii ay usoo gudbaan finaalka halka atletic madrid iyagana fursad fiican ay haystaan dhan kaleetana dib dhanka talyaaniga coba italia roma iyo weliba lazia wada ciyaari doona kuwaa tarfiinaalaha markaa roma iyo weliba lazio waa kulan xiso badan halka atlanta weliba milan ay wada ciyaari doonaan ac milan waxay dooneysaa inay guul markaa ay ka gaarto kooxda kubadda atlanta Eh, kulankii ugu dambeeyeyna ama ac milan shantii kulan ugu dambeysay dhammaan tartamadooda looa ciyaareen afar kulan ayay badiyeen hal kulana barbaro ayay galeen marka kulankii ugu dambeysay atlanta ay wada ciyaareenna waa la garaacay eh, kooxda kubadda cagta ac milan jekwemeka waa jekawezi ayaa ka maqnaan doona fikayo tumori sidoo kale ismaaciil benaasir isagana sidoo kale eh, dhanka africa ayay jiraan waxaa laakiin aad loo hadalhayaa ciyaaryahaan aada u daayar oo kooxda kubadda cagta ac milan ka tirsan waana ciyaaryahaan waa labadii kun ugu dambeysay waana ciyaaryahaan sagaaliyo sano jira waxaana lagu magacaabo jaka torero waa ciyaaryahan u dhashay wadanka evercost marka labadii kulan ee ugu dambeysayba waa uu wacdareynayey afar kulan ayuu ciyaaray kooxda ac milan laba gool ayuu dhaliyay marka ciyaaryahankan isagana kulanka waa lagu soo bilaabi doonaya leeyahay kulanka caawa hage dhegeystal weli degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee dhegeystayaal haddii aynu eegnana dhanka kale ee kooxda kubadda cagta arsenaal sanadkan waxay u baahan tahay ayaa leeyahay waa in ciyaaryahaana ay soo qaataan si horyaalka bermeliga ay ku guuleystaan haddaba william saliiba ayaa sheegay in arsenaal ay tahay in horumar ay ka sameyso dhammaystirka fursadaha sidoo kaleetana joojiso goolasha laga dhalinayo sida goolka laga dheliya kulanka liverpool efe kaabka wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo william saliba wuxuu leeyahay runtii aad iyo aad ayaan u niya sababtoo ah waxaan ku bilownay ciyaarta si wanaagsan saliba ayaana yidhi kadib markii kooxdiisa la garaacay oo efekaabka laga reebay wuxuu leeyahay waxaan helnay fursado badan oo aan ku dhalin karno goolal laakiin ma aanan sameynin xitaa qaybta labaad waan fiicneen nasiib daro waxaa eh, nagala dheliyay laba gool eh, tobankii daqiiqo ee eh, ugu dambeysay ciyaarta wuxuu leeyahay waxa ay ahayd inaan eh, dabcan dhalino goolasha marka ciyaarta markii aan helnay fursado badan sidoo kaleeto waa in aan si fiican aan u difaacana ayuu leeyahay oo nalaga dhalin goolal noocaan oo kale ah sidaas darteeda waaniyay jabsaneen ayuu leeyahay runaantii arsenal ayaa haysata saddexiyo toban maalin oo fasaxa ka hor inta ayna ciyaarin kulanka xiga ee horyaalka bermer league ay la ciyaari doonto crystal palace marka waxaa leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta iyo weliba ciyaartooyda iyo qoysaska ay kasoo jeedaan waxa ay aadi doonaan maraykanka si halkaasi maskaxda ay ugu soo degsadaan ayaa leeyahay eh, dhanka kaletana haddii aanu eegnana eh, waxaa leeyahay eh, golhayaha kooxda kubadda cagta manchester united andre onana ayaa la sahadaalinaya inuu seegi karayo koobka qaramada qaarada afrika hadda goolhayaha kooxda kubadda cagta united iyo xulka qaranka cameroon andre onana ayaa seegaya bilowga koobka qaaradda africa bilaaban doona toddobaadka dambe golhaye andre onana ayaa siigi doona kulanka ugu horeeya ee xulkiisa uu ciyaari doono koobka qaramada qaarada afrika sida laga soo xigtay wargeyska sport onana ayaana ciyaari doonin kulanka fariitaanka ee xulkiisa ee tartanka koobka qaramada qaarada afrika shabakada ee inta badan falanqeysa arimaha kooxda kubadda cagta manchester united onana ayaa ciyaari doona kulanka todobaadka dambe ee kooxdiisa ay la ciyaari doonto kooxda tottenham kulan ka tirsan horyaalka bermelig kadib ayuu bixi doonaya leicester darteeda xidigan ayaana seegi doonaa kulanka ugu horeeya xulkiisa oo la ciyaari doona xulka guinea kulan dhici doona shan iyo bishan ee ku beegan maalinta isniinta marka toddobaadka soo socda dhanka kaleetana dhegeystayaal markii aynu eegnana suuqa kala iibsiga ayaa meel fiican maraya january ama bilowga ama dhexdhexaadka suuqa kala iibsiga waxaa jira ciyaaryahaano badan oo lasoo qaatay waxaana lagu jiraa suuqa janwari iyada oo kooxuhu ay isku diyaarinayaan inay sameeyaan saxiixyo ay doonayaan inay ku xoojiyaan kooxdooda qaybta dambe suuqa janwari ayaa inta badan ah mid adag waxaana ay kooxuhu ay ku dhibaatoodaan inay dhammaystirtaan saxiixyada ay doonayaan waxaana jira marar badan oo kooxuhu ay sameeyeen saxiixyo marka waxaa laleeyahay xidiga lagu magacaabo philip continio ayaa weli ah saxiixa ugu qaalisan ee la sameeyey suuqa janwari kadib markii ay barcelona banki u jabisay saxiixan xidiga suuqa janwari marka waxaana ku xiga kooxda chelsea ciyaaryaanka enzo fernandes kaasi oo sooqo january ay markaa sanadkii hore ay qaateen oo ay banfiika qaateen virgil vandaj marka waxaynu eegi doonaa tobanka ciyaaryahaan eegu qaalisan taariikhda suuqa january waxaa leeyahy philip contunio waa waxa uu ahaa taariikhda mid ka mid ah markaynu suuqa january kooxda barcelona ayaa hadda ku qaadatay ciyaaryahaankan boqol milyan marka enzo fernandesna sanadkii hore milyan fandaj markii uu southampton kasoo tegayay uu liverpool ku biirayay milyan ay kusoo qaateen kooxda kubadda cagta liverpool halka sidoo kaleetana xiryaanka lagu magacaabo dusan folofij uu ka mid yahay ciyaaryahaanada suuqa januari la qaatay marka markii uu kasoo tegayay kooxda kubadda cagta varentina uve markuu ku biirayay milyan mudirigii markuu shakhtar ka tegayay ku biiriyay kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea milyan emrig labort markii uu ka tegay kooxda kubadda cagta atletico bilbaw ku biiriyay kooxda kubadda cagta mancity lixdan iyo milyan inso fernandes markii uu ka tagay kooxda kubadda waa bruno fernandes weeyaane kooxda kubadda cagta sport lisbon lixdan iyo shan milyan uu kaga soo biiray manchester bolosig markii uu dortmund ka tegayey ku biiriyay kooxda kubadda cagta chelsea lixdan milyan abamiyan markii uu ka tagay kooxda kubadda cagta burshiyo dortmund kuna biiriyay kooxda arsenal lixdan milyan halka sidoo diego costa markii uu ka tegayna kooxda kubadda cagta chelsea kuna biiriyey kooxda atletico de madrid lixda milyan ayaa dabcan e, ugu biiray atletico madrid marka waa seexiyada suuqa january la sameeyey waynu arki doonaa sanadkan waynu arki doonaa ciyaaryahanada ee dabcan ku biiri doonaa kooxaha kale dhanka kaleetana haddii aynu eegnana ee eh, eh, kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxa ka walwalsan tahay xaaladda ciiryaanka lagu magacaabo trent alexander arnold hadaba ciiryaanka lagu magacaabo trent alexander arnold ayaa la xaqiijiyay inuu dhaawac uu kasoo gaaray jilibka kulanka ay ka badiyeen arsenal tartanka efe kaabka xidiga reer england ayaa la xaqiijiyey inuu dhaawac jilibka oo kasoo gaaray xidigan kulanka ay kooxdiisa ay ku badisay kooxda ama ay garaacday kooxda arsenaal tarant alexander arnold ayaa lagu soo waramaya inuu garoomada ka maqnaan doono muddo saddex toddobaada kadib dhaawaca soo gaaray xidiga ayaa kooxdiisa ka maqnaan doona kulamo muhiima kadib dhaawaca la uu soo gaaray tarant alexander arnold ayaana kooxdiisa waxaa leeyahy waxuu ka maqnaan doonaa shan kulan kadib dhaawac soo gaaray ciyaaryaankan marka ciyaaryaankan waa ciyaaryahaan inaba aan caadiyaheen fulham ayuu ka maqnaan doonaa toddobaadka soo socda ee tobanka january waa isla caawa weeyaan kulanka fulham wuu maqnaan doonaa sidoo kale kulanka barmouth waa maqnaan doonaa kulanka aweyga ah koiyo labaatanka january ee wada ciyaari doonaan wareega samafiinaalaha karookaabka wareega labaad ee kooxda kubadda cagtay liverpool ay ciyaari doonto fulham waa ka maqnaan doonaa efe kaabka sidoo kaleeta waa uu ka maqnaan doonaa wareega afraad sidoo kaleetna kulanka ugu muhiimsan uu maqnaan doono taranta alexander arnold waa kulanka chelsea kow iyo soddonka january gabagabada bishan marka waxaa leeyahay yordan colob xaalad xun ayaa haysata waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool waxay u baahan tahay ciiryaankan inay u rajeeyaan in si dhaqsiyaha uu soo laabto dhan kaletana haddiinu eegnana dhegeystayaal gafi sidoo kaleet andrey stergan sidoo kale marco alonso ayaa kooxaa ama kooxda koowaad ee ka maqnaan doona barcelona ee ka qaybgalaya koobka sbaanish sabarkaabka eh, haddaba kooxda reer catalan ayaa eh, weyn doontay a leeyahay eh, gafi inta ka harsan xil ciyaareedka iyadoo ciyaaryahanka qadka dhexe oo dhaawac daran uu kasoo gaaray jilibka isagoo matelay sbain dhammaadka sanadkii hore dhan kale nin kale oo magacaabo telis tergan alonso ayaa labaduba lagu sameeyay qalliinkii ugu dambeeyay dhanka dhabarka iyada oo dabcan labada ciyaaryahaanba aan la filayna diyaar u noqdaan ama leeyahay waxay diyaar u ahaan doonaa bisha march marka laakiin waxaa leeyahay ciyaaryahaan ayaa jira oo dabcan daayar sida ciyaaryahanka lagu magacaabo hector ford sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo kasadow iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo maguy marka dhammaan ciyaaryahanadaas ayaa lagu daray saf koowaad jaaf doonaya inuu kooxdiisa iska xadliso finaalka tartanka la ciyaari doonta kooxda kubada cagta osasuna samafinaalka barcelona ayaa samafinaalka waxay la ciyaari doonta osasuna waxayna doonayaan finaalka inay gaaraan oo ay sanadkan koobka subarkaabka ay ku guuleystaan halka atletic madrid iyo weliba real madridna ay wada ciyaari doonaan dhanka kaleetana haddiin weegdana kooxda kubadda cagta real madrid iyagu xataa kulan muhiim ay la ciyaari doonaan kooxda atletic madrid real madrid ayaa sanadkan kaga qaybgeli doonta subarkaabka sbaanishka iyadoo ay ka maqan yihiin afarta ciyaartoy sida tubadkatuwa eder malatao david alaba iyo weliba lucas vaskis cartway weliba malataw ayaa labaduba maqnaan doonaa ilaa iyo agost maqnaa ilaa iyo agosto waxaa leeyahay laba bil soo socon maqnaan doonaan alaaba sidoo kaleet waxaa leeyahay isaguna maqnaan doonaa haddaba vaskis ayaa sidoo kaleeta haatan dhaawac kaga maqan kooxda carlo angeloti isaga oo dabcan dhaawac uu kasoo gaaray dhanka muruqa taasi oo ay u badan tahay inuu garoomada ka maqnaan doono inta ka dhiban bishan real madrid ayaa dabcan ujeedkooda ugu weyn iyaguna waxay yihiin sanadkan inay ku guuleystaan koobka ee subarkaabaha marka waynu arki doonaa sanadkan halka arsenal laleeyahay waa inay soo qaataan ninka lagu magacaabo evantony haddaba kooxda kubadda cagta arsenal weli aadiyada iyo ugu baacsanaysaa laakiin waxaa leeyahay arsenal waxay ka quusatay saxiixa evantony bisha january michael arteta ayaa u aqoonsaday in ibsashada wariyahaan england marka ay u baahan tahay mid macquul ahayn maadaama lacagtiisa ay tahay lacag waaliya marka bareford waxay ahayd wuxuu leeyahay bareford waxay ahayd mid fiican wuxuu yidhi waan joogi doonaa halkan eh, marka taasoo ay ka dhigan in kooxda kubadda cagta arsenal weli u baahan tahay waryahaan waxaa leeyahay waa inay waryahan soo qaataan halka sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united loogu baaqay inay qaataan ninka lagu magacaabo thomas muller oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee eh, byr munich inkastoo uu duqowey laakiin waxaa leeyahay thomas muller waa ciyaaryahan aadaad u khatar badan waa aga dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intaayaan kusoo gabagabeynayaan hal kulan